af oo cusmaan uu ka socday ibnu cafaan iyo reer bani cabdidaar oo jubayr ibnu mucim uu ka socday weeye ree bani mualib iyo annagu aabba waan kuu simannahay reer beni haashim garanay qaraabada hoose maxaa qoladan ree bnibenimualibna aada u siisay annagana aad noo qadisay oo nooga tagtay bay yidhahdeen soo annagaba qaraabo kuu siman baan nahay oo nin hide saddex qoysoo u sinaa qolana qaraabtinimo waxu siiyey laba qolana qadiyey soo kuma muuqata inay gar leeyihiin inay ka doodaan nabigu u jawaabo wuxuu yidhi innamaa banulmualibi wa banuu haashimin shayun waaxidun annaga iyo reer banilmualib isku mid baa nahay riwaayadka qaarkood baa ku daray lam yufaariquunaa fii jaahiliyati walaa islaam jaahiliya islaam weligood reer bani haashim bay garab iyo hiilla u ahaayeen xataa iyagoo gaalo ahaa markii cunaqabatayntii shicbu abi aalibin reer bani haashim nabiga dartii loogu soo rogay banimualib waxay yidhaahdeen meesha lagu cunaqabateeyey bani haashim ka hari mayna meesha ku dhintaan baanu ku dhiman iyagoo gaalo ah marka wuxuu yidhi nooma sinidin nimayo niman weligood heliyo hooba gaal iyo islaamnimaba nala garab taagnaa iyo idinkoo nimankii dabka iyo girgiraha nagu shidayay ahaa isku meel nooma joogtaanoo inamaa banuu haashimin wa banulmualibi shayun waaxidun halkaasuu nabigu maalinka yidhi sala allahu alah alih wasalam amaa samiga nabiga uu lahaan jiray haniimadu nabigu calayhi salaatu wasalaam saami u gaaruu ku lahaan jiray saamigiisana asafiyi baa mararka qaarkood la yidhaahdaayo waa xulasho iyo doorashuu lahaa haniimada inta aan la qaybinin baa waxalaalay wuxuu raba uu kala bixi jiray saamigaasuu nabigu lahaan jiray sala allahu alayh ali wasalam haddana saamigii la ilqayn maayo oo la tuuri maaye saamigaa waxaa lagu bixin danaha guud danaha guud oo dhan ma lagu bixin karaa sidaasuu leeyahay laakiin fuqahada shaaficiyada qaar baale maya dan kasta laguma bixin kara mar hadduu nabigu dhintay calayhi salaatu wasalaam saamigaas wixii dagaal iyo jihaad ku lug leh ee qalab iyo taakulayntiisaah unbaa lagu bixin karaa intaasina waa haniimadii iyo sida loo qaybsanaya wey faahfaahinteedu ninkii dagaalkeeda ku jira ay gacantiisana soo gelaysa aada u fahmi kara hadda maanta o dhan xaj kaaga sheekeeya meelo la marayo buur laga degayo ilaa aad tagta aada ii fahmi maysi maanta o dhan sake la bixinayo xoolaha sida loo qaybinayo xoolaha nool haddaan kaaga sheekeeyo ood magaalo joogtooda weligaa xoola nool ba arag indhaha ubaa taagi aniimo haddaan faahfaahinteeda kuu galo asagaadan dadkeedii wax qaybsanaya dhadhabi ahayn wax badan ka faa'iidi mayside mabaaxibta qaarkood waxaa la akhristaa markaad maqaamkeeda iyo meydaankeeda joogtay si fiican kaaga dhaadhici bismi illaah qadiyadii banu haashim iyo banulmualib iyo banu cabdishamsin qolo afraad banu cabdidaar bay ahayd mise nawfal bay ahayd yaa huba nawfal inay ahaayeen jibriil bn mutcam anawfali buu ahaa mise cabdidaar buu ahaa muubtaan wixii ka yimaada hadhow idinku baa qaadi hadhow ogaada ayib faslun xoolaha gaalada laga helo haniimada keliya ma aha oo gaala laga helay baa laga hadlayaa waxaa la yidhahdaa alfayu gaalada xoolaha laga helay laba qaybood weeye mid dagaal aynaga qaatay iyo mid intay cabsadeena iskaga carareen ay ka qaxeen labadaa mid wey haddii dagaal dhaco oy dagaalkii kaga cararaan xoolihii lagaga qabsado haniimaa la yidhaahdaa haddii waa kuwa raggii intii la yidhaahda ay didaan oy naxaan iyadoon dagaalba dhicinna ay magaalooyinkii iyo xoolihii iyo ka qaxaanna alfay-u baa la yidhaahdaa oo ilaahay baa wuxuu yidhiba wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khayrin walaa rikaabin waxa fayga ilaahay uga soo dhiciyey gaalada nebigiisa waa waxa aydaan fardana ku weerarin geel iyo gaadiid kalena aydaan ku weerarin oo dagaal aydan ku qabsanin wey xooluu haddaba alfay-u hadday noqdaan oo gaaladu dagaal la-aan ay ka cararaan ay ka qaxaan iyagana waa xoolo xalaalah xalaalnimadoodu qismulhanaa bay kala mid tahay laakiin axkaamtii haniimadii raggu ku dagaalamay ee dhiggiisa ku daadiyey ma aha tani waa xoolo si aada uga fudud laga helay see la yeelayaa maa afaa allaahu calaa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi اlqurbى wاlyataama wاlmasaakiini wabni الsabiili kay laa yakuuna duulata bayna alagniyaai minkum halkaasaa la mariyey soo ma aragti wuxuu ihi wayuqsamu waa la qaybiyaa maalulfayi xoolaha laga xoolaha ilaahay ka soo celiyey gaalada ee dagaal la-aan ay ka carareen calaa khamsi firaqin shan qaybood baa loo kala qaadaa khamsati aqsaamin wey yusrafu khumusuhu shan meelood meel waxaa la siiyaa calaa man yusrafu calayhim dadka la siiyo ee lagu bixiyo khumusu lhaniimati haniimada khumuskeed haniimada khumuskeeda dadkii la siin jiray baa la siinayaa oo uga jeedo falilaahi walirasuuli walidi lqurbaa walyataama walmasaakiini shantaa shan meelood meel baa la isku siinayaa sidii intay haniimada ku lahaayeen oo kale intii rasuulkana see la yeeli hadduu dhintay kadib masaalixda guud baa lagu soo celin <clears throat> masalada masaalixda ku soo celinta intii nabigu ka tegay calayh salaam waxaa asal u ah xadiidkii cibaadata bni imaamu nasaa-i warinaya saxiix ahaa oo nabig alay salaam uu leeyahay faygiinna riwaayadka qaarkood haniimadiinna kumanihi ila alkhumus waalkhumusu marduudun fiikum khumuskaana idinkaa laydinku soo celin doonaa waxay ku fasireen bimacnaa marka anigu aan dhintay calayh salaatu wasalaam masaalixiinna iyo danihiinna guudunbaa lagu bixine ani cidi iga dhaxli mayso waayo ambiyada lamaban dhaxlaba xadiidka imaamu nasaa'i baa wariyey waana min xadiidi cubaadata min saamit radi allahu tacaala canhu wa ardaa qayb dadkii la siin jiray intii ilaeg baa laga siin shan meelood meel wa yucطaa waxaa la siinayaa arbacatu akhmaasihi shanta afarta soo hartayna lilmuqaatilati kuwa dagaalama iyo wa fii masaalixi lmuslimiina danaha guud ee muslimiintaa loo qaybinayaa bimacnaa xaqay u leeyihiin oo haniimadii oo kaleeta maaha ee ninka imaamka iyo dadka maamulka ah baa suquurta la difaacay iyo jihaadka socoshadiisa iyo danaha baahida dadkan ay mas-uulka ka yihiin ee muslimiinta ah sidii hadba u roon bay siday maslaxad u gartaan ugu qaybinayaan fuqahada shaaficiyadu madabka ka madhab ahaan sida uu mualifku u dhigay maaha iyagu waa qaybta hore lilmuqaatilati baa iskale afarta soo hartay wa fii masaalixi lmuslimiina waa qowl kale oo qeyb ka oo labadaasuu isku daray adharkii iyo qowl kale labadaasuu isku lamaaneeyey alqaadi abu shujaac raximahu llahu tacaala shaaficiyadu saddex qof qowl bay leeyihiinoo qolo waxay leeyihiin afartani masaalixdaa iska leh qolana waxay leeyihiin ciidanka dagaalamaya sidii la rabo loogu qaybin sii la rabona loogu kala badin qolada waxay leeyihiin maya sidii khumuskii khaniimada unbaa la marinoo halkaa khumuskaa hore la mariyey unbaa afar toddobana laga dabageyn asalkuna waxaa weeye inaynan aayaddu sheegin inay dadku wax ku leeyihiin laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu qaraabad iyo dadkaa wax ka siiyo inta soo hartay qalab iyo ciidan qalab dagaal buu gelin jiray fardaha iyo seefaha iyo warmaha buu gelin jirayoo de ninkii xubukta qaniyadiisu ay qaniyadeedu ay xanuujiso unbaa kaa leexda adduunkani saa darteed xoolaha wixii soo haraayey iyo wixii baahida daruuriga aan ahayn in hub iyo qalab dagaal la gashado waa waxa dadku kaaga leexanayo wey soomaaliduna waxay yidhahdeen dambas dabkii lagu gubto yaa dambaskiisa laga cararaa marka ninkii kaa cabsanaya waa ninkii xoog iyo tabar kaaga cabsaday inta kale caligu naqsoon baad ku haynigu celiyo wax macnood leedahay lama arko marka mararka qaarkood hutuubta waxaad ku arki doontaan bad ereyga lilmuqaatalati erey ka duwan waxaad arki doontaa lilmurtaziqati baad kutubta fiqa qaar ku arki doontaan idinkana murtaziqa waxaa u taqaanaan calooshood u shaqaystayaashaa u taqaanaan masaladan marka saas ma ereyga murtaziqada waxay u yaqaanaan dadka aan shaqaysanin ee furimaha iyo xeryaha ciidanka dagaalka ugu jira laakiin dagaalka ay ku jiraan iyo heeganka ay yihiin ku doonaya in lagu masruufo oo lagu biilo waayo hadday shaqaystaan ay shaqo tagaan xarumihii iyo ciidanka iyo xeryihii ciidanka iyo furintii dagaalkaa cidlo noqon soo maaha waxaa ninkani dhufaysu ku jiraa fi thaqri kullamaa samica haycatan taala calaa matnihaa faraskiisu horay ka fuulaa halkaasuu fi ribaai dhufaysku ku jiraa ninkaasaa waxaa loo yaqiinay dadka halkaa arsaaqdooda ku suga in lagu siiyo lacag kamaynan macaashi jirin xoolo dheeraadana kuma qaadan jirin ee waxay aan jirta wareedha furinta anaa waardiyeyne adugu cuntadaydii iyo cabbitaankaydii iyo waxayga ka adkaw anna naftaydii baan horigo furintaan taagnaan kuwaasay fuqahadeenu murtasiqada u yaqaanaanoo dalkaas dowladdu ay ku biishee furimaha ciidanka diyaarsan wey <clears throat> waa madhabka shaaficiyada fuqahada muslimiintu jamhuurto intooda kale waxay leeyihin xoolahan afarta soo haray baytulmaalka iyo masaalixda muslimiinta iska leh ciidanku wax gaara ah uu mutay iyo mudasho gaara ah uu leeyahay midna ma jiraan faslun weli dagaalkii baynu ku jirnaaye hadda xoolo la qabsaday baan ka hadlaynay soo maaha halkaa ila dhaqaalaa ka soo baxay dhulbaa laga helay xoolaa laga helay horena waxaad u soo matay dad iyo dumar iyo caruur baa laga helay ciidan iyo xamaal baa laga helay maxaaba kugu dhimanadi haddaad kuwii beerta fali lahaa ka hesho caruurtii fii yaryaraydna aad ka heshee kuwa waaweynkaa markay daalaan bedeli lahaa haweenkii dumarka ahaayee kuwa kuwa ka dambeeya sii dhali lahaana aad ka heshay xoolihii lagu meelmari lahaayee xabadda lagu gadan lahaana aad ka heshay dhulna aad ka dhaxashay hadee waxaa wey wajucila risqii taxta dilli rubxi sow maaha intaa maxaa dheer wax dheer baa jira qolo waxaa jirta iyagu il dhaqaalo noqda ummaddana hadhow ku dhex miilma annagu dagaal ma rabna yidhaahdeen mayow diinta iyada inaan haysanno oonaan idinla dagaalamin dadkana ku dhexno idinla noolaanaan doonaynaa nimankii sidaa yidhaahda waa laga aqbali laakiin shuruudda qaarkood haddii la helo qof walba madaxiisa lacag baa lagu qoriyo sanadkii uu bixini koodhi buu bixin ama jizyi uu bixin dheh waxay tahay waa ka hadli doonaa wa sharaa'iu jujuubi اjizyati jizyada waajibinteed jibitaankeeda shuruudeedu khamsu khisaalin shan arrimood shan shari wey jizyadu markay waajibaysaay nabigaanana way ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam kitaabka qur-aankaana waa sheegay ilaahay sooma dhihin qaatilu ladiina laa yuminuuna billaahi walyowmi اlaakhiri walaa bilyowmi alaakhiri walaa yuxarimuuna maa xarama allahu warasuuluhu walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba la dagaalama xataa yuctuu ljizyata can yadin wahum saakiruun ilaa jizyada ay ogolaadaan islaamnimo hadday diidaan nabigu markuu saxaabada kala diri jirayna waxa uu waxyaabuu dhihi jiray ka mid ahaa shahaadada islaamka ugu yar hadday kaa diidaan waxaad ugu yeertaa jizyada inay bixiyaan oy nabad ku deganaadaan hadday diidaan khiyaarka saddexaad qaatilhum waa dagaal khiyaarka labaad haddaba hadday ogolaadaan nabad baa la siin jizyada waa laga qaadi qadarkeedu wuu ku iman doonaa iyo shuruudeeda saas darteed shuruud baa laga rabaa qofka laga qaadayo jizyadana xikmad baa ku jirta culimmadeen markay ka hadlayaanna xikan badan bay tiriyeen aniga moogtahay waxba igama gelin gaal baa ka xumaan taa waxba igama gelina moogta wixii yaallaba maaha waayo waxaan rumaysnayaa sharciga ilaahay waa xakiimo waxaan xikmad iyo maslaxad ku jirin maba jireeyo ninka fahmi waayana isagaa maskaxdiisu meel qiiq ka sii deynaysaayo waxbaa si ka ah marka nin wax si ka yahay oo maskaxdiisu meel qiiq ka kicinayso warkiisi iyo wuxuu qoonsaday anibabay ii yaalleen moogtahay waxaa warkaa hor yaalla maaha marka koobaadi waxay astaan iyo calaamad u tahay waan isdhiibnay bay calaamad u tahay inay isdhiibeen oy oggolaadeen in la maamulo oy mujtamaca muslimkaa hoos yimaadaan oy isaga talada iyo maamulka uga dambeeyaan oy wax walboo loo diro ogolaadaan horta waa ummad ku dhawaaqday inay isdhiibtay oy gacmaha taagtay oy dagaal ka cabsatay oy hoggaan maamul ogolaatay can yaddin wahum saakiruuna weeye marka iyagoo dullaysan oo in laga sarreeyo la maamulo ogolaaday bay bixinayaan midda labaadna xikmadda ku jirtay la yidhi ha laga aqbala loo yihi waxaa ka mida ah ile horta ninkan isagaaba cabsaday dagaal baan agu diyaaru ahaa hadduu tan diidana dagaal baan diyaaru ahay isagaa cabsaday soo maa wuxuu u cabsadayna ama qolyo hora dharbaaxo ku dhacday buu arkay oo dhaban dhurwaatiyo ku dhacday buu ku waana qaatay ama inuu i birdhigi kari waayaba wahan baa ilaahay qalbigiisa geliyayo waqadafa fii quluubihim urucba baa ku dhacday mar hadduu isagu cabsaday aniguna dagaalaan diyaar u ahaa waxaa la yidhi hadilinee daad haduuba sii noolaado oo siiba joogo oo qur-aankii iyo diintii maqlo waxaaba dhici karta ilaahay inuu hanuuniyo oo xataa cadaabkii aakharana kaga badbaado halkaa xikmad baa ku jirto mar hadduu kula noolaado oo adiga ku hoos yimaado annaasu calaa diini muluukihim wey maxaa loo yihi muslimku intuu muslimiinta ka dhexbaxo yuusan gaala dhex degin oo laa tataraanaaraahumaa ah, xadiidka abi muuse loogu yidhi haddii ummad laga qaalib noqdo badanaa ummaddaasi ummadda ka qaalib noqotay bay ku dhex miilantaa jeneraeshinkoodi iyo da-dooda dambana iyagaasay raacdaa mabda iyo diin ka dhigataa ee qaadataa ninkanna waxaa weeye isagaa iskaga miilmi doona isagaa tartiib tartiib islaamka in badan baa isaga qaadan doontee hadda haddii la dila naar buu geliye in ilaahay ku hanuuniyaa laga yaabaaye naxariis bay dhinacna ka dhigan tahay mid saddexaadna waa ku jirtaayo <clears throat> iyagaa waxaa laga badbaadinayaa inay seef badani marto oo la addoonsado ilaan dagaal hadduu dhaco wixii dhintay mooye wixii kale waa la qabqaban sooma markii la qabqabtay in la diliye in la addoonsadaa taalla haddii la adoonsada waxay kaga badbaadi karaan jizyada ay bixiyeen soo ma axraar baad ahaanaysaan ilmihiinna iyo maalkiinna iyo reerihiinna idinkaa iska leh iyagaaba lagu dhaqaaleeyey dhaqaaleeyeyoo lagu badbaadiyey intay addoonsi geli lahaayeen waxoogay xorriyadoodaa waxoogay loo ilaaliyey labadaaba muu jeedaa iyagaa loogu danaynayaa mid afraadna waa jirtaayo dawladdu dhaqaalay u baahan tahay meel dhaqaalo naga soo galana waa u baahannahay iyagoon dhib badanba nagu haynin kolbana dhulka ay joogaan dhulkayagii muslimka yahoon difaacayno oon cadow duulaan dibadeeda aanan ogolaanaynin diinta iyaduna dulmi iyo xadgudub aanay noo ogolaanaynin oon ku qasbannahay sharcan cadaaladda inaan raacnoon ilaalinno haddana hana dhex joogaane hadday il dhaqaalaba noo noqdaan oo ciidan hadday tahay iyo hadday masaakiin baahan tahay iyo hadday masaalix guud tahayba hantidii dowladda meel il dhaqaalo uga socota noqoto iyadana waxun maaha sooma waxun maaha adiga iska joog addoonsi ka nabadgal waa lagu difaaci oo dalkaa la difaacaya dadkaasaad ka mid tahay adiga ilaahayba inuu kugu hanuuniyaa laga yaabaa laakiin hoggaankaygana ogolow waxoogayna bilaash kugu waardiyeyn maaye wax iska bixi taa macnaheedu waxaa weeye ciidanka iyo askarta inay ku biiraan looma ogola inay askar noqdaanna lama ogola inay wasiiro noqdaanna lama ogola inay mas-uuliyaad maamul qabtaanna lama ogola magaaladiinaa jooga dhala oo tarma tabcada oo shaqaysta oo ganacsada dalkaa meeshaad rabtaan wareega xubnaha xasaasiga ee dowladda laakiin lama ogola waa min muwaalaati lkufaari oo dad badan culimmadu fataawa ay madaxa ay kaga soo saareen wey marka albuluuqu ninka laga qaadaya waa kee marka shuruudan marka la helo baa ninkii wax laga qaadi kow albuluuqu inuu qaangaar yahay waalcaqlu inuu wax kala garanayo waalxuriyatu inuu xor yahay wadukuuriyatu inuu labood yahoo rag yahay wa an yakuuna waa inuu yahay min ahlilkitaabi waa inuu yahay dadka kitaabka haysta ow minman waa inuu ka mid yahay lahu ay u sugnaatay shubhatu kitaabin kitaab wax haysta waa inuu u ekaado saddexda labada shardiya ee hore iyo shardiga afraad ee dukuuriyada ah intaas shuruudaasi waa mowdicu itifaaqin culummadeenna iyo fuqahadeennu way isku raacsan yihiin waxaan leeyahay saddexda hore albuluuqu waalcaqlu waalxuriyatu badan badanoy ka mid yihiin xaafid ibnulmundir ibnu qudaamata fi lmuqni ninka la yidhaahdo ibnu hubayrata fi lifsaax qurtubi fii tafsiirihi iyo kayrkoodna waxay soo guurinayaan shuruudaasi inay mowduucu itifaaqin tahay ragga soo gurinaya waxaa kaloo qaarkeed ka mida wixii aan majnuunka ahayn ibnu rushdi fii bidaayati اlmujtahid masaa'ilka masaa'il muran iyo khilaaf ka taagan yahay maba ahaba asalna waxaa waa aaaar cumar radi allahu canhu wa ardaahu laga soo guurinayo uu leeyahay anlaa tadribu ljizyata cala alnisaa'i waasibyaani haweenka iyo caruurta yeerarka ah wax jizye ah ha ku waajibinina niman qaangaar ahaynna walaa tadribu ljizyata ilaa man jarat fii calayhi mawaasi qofay mindi martay unbaa laga qaadaa buu yihi cumar qofay mindi martay maxaa looga jeedaa ninkii dagaalka in la dila ay bannaanayd wey haweenka iyo caruurta iyo addoommada iyo majaaliinta markii horeba in la dila ma bannaanayn qolada dilka laga badbaadiye xoolaha bixiya laleeyahay alaxraaru lbaaliquuna alcuqalaa wey walidaalika cumar hadalkaasuu le oo ka sugan ilaa man jarat calayhi lmawaasi qofkii mindii ay martay mindii ay bir soshee birtu ku habboon tahay maahane kuwa markii horeba aanay biri birimageydada ah kuwa iyaga wax jizyaa lagama rabo wa an yakuuna waa inuu yahay min ahlilkitaabi ahlukitaabka in laga qaadayo waa daahirka qur-aanka min aladiina uutuu lkitaaba xataa yuctu jizyata kuwa la yiri wey aw miman lahu dadka u shubhatu kitaabin kitaab shubhadii lehna majuustuu u jeedaayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka qaaday jizyada min majuusi hajara meel hajar la yidhaahda dabcaabu deganaa buu nabigu ka qaado shubhatu kitaab baylehm yidhi intaa wixii ka badan waa masaa'il iska ijtihaadiyo dadka kale wataniyiinta ma laga qaadayaa mise laga qaadi maayo haa iyo maya midna wax nusuus cadoo sariixa leh ma aha waa un masaa'il fuqahadu ay isku hayaano mowqaceedu uusan mukhtasaraadka ahayn marka caawa halkaasaan ku daynaynaa in shaa allahu tacaala wsala allahu wasalama calaa muxamadi wala alih w saxbi wslem alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirnay fasalkii kitaabuuljihaad ugu dambeeyey ee jizyada ama xoolaha laga qaadayo dadka muslimiinta ku dhex nool ee aan muslimiinta ahayn axkaamtooda in qayb ka midana aynu ka soo hadalnay waxaan soo gaarnay halka uu mualifku yidhi wa aqalu ljizyati diinaarun fii kulli xawl wa min almutawasiti diinaarani diinaaraani wa min almuusiri arbacatu danaaniir halkan wuxuu ka hadlayaa miqdaarka ama qadarka iyo qiyaasta ay noqonayso waxa dadkaas laga qaadayo qaybta uu ka hadlayana waa qayb labada qaybood ee jizyada ka mida ah. jizyada dadka ama waxa laga qaaday asal ahaan laba qaybood ama laba nooc bay u qaybiyaan fuqahadu qaybi waxay yidhaahdaan waa mid sulxiyahoo heshiis ku timaada oo marka horeba la yidhaahda jizye intaasaan bixinaynaa ay iyagu codsiga keenaan waana qadiyad gorgortan ee isjiidjiid gasha kadibna waxbaa lagu heshiiyaa marka jizyada noocaa sulxiga ah ama heshiidkii safgaradka hore xabadda lagu joojinaya ah yaraan iyo badnaan qadar iyo qiyaas ma laha waa hadba wixii lagu heshiiyo iyo hadalka meeshii labada dhinac la iskula gunaanada weeye taasi waxay yidhaahdaan aljizya sulxiya jizyada la bixinaya laakiin heshiiska ah labada daraf iyo labada dhinac wixii ay isla gartaana qaybta labaadna waxay yidhaahdaan aljizya alcunwiya midda xoogiya qasabka ah ee qofkii bixinayey ra'y iyo taliya khiyaar aanu ku lahayn inta uu bixinayo ee marka hore heshiiska la gelayey ama jizyada la ogolaanayay qadarkeeda iyo faahfaahinteeda aan laga wada hadlin oo hoggaankii muslimiintu markaa kadib dib uu ka soo qoondeeyey isagoo duruuftana ilaalinaya middaa labaad buu mualifka iyo mukhtasarkeenna abusheekhalqaadi abuushujaac ka hadlay hadalkiisa waxa uu tilmaamay ugu yaraan bay leedahay laakiin ugu badnaan ma laha dadkuna say u tabar iyo kala dhaqaalaroon yihiin baa loogu kala badin karaa waxau yidhi wa aqalu ljizyati jizyada waxa ugu yari diinaarun hal shilin oo dahaba weeye fii kulli xawlin sanad kastaba halkaa wuxuu tilmaamayaa wax fuqahadu aan khilaaf badani ka jirin waxa ay bixinayaan sanadkii hal mar weeye hal mar bay sanadkii wax bixinayaan dadka bixinaya shuruudoodana cashirkii horeynu ku soo marnay marka ay bixinayaan sanadkii waxaa ugu yar hal shilin masaladaa lafteeda jizal cunwiya markay ka hadlayaan waxa aqaluhaa fuqahadeennu ay qadarayaan shaaficiyadu jizyadii cunwiyada ahayd oo dhan ma aha waxay yidhaahdeen laba xaaladood bay muslimiintu marayaan ima fii xaalati quwatin wa ima fii xaalati dacfin inay awood leeyihiin lagaga cabsado iyo awooddoodu inay haba yeeshaane aanay badnayn haddii ay awooddoodu xoog badan tahay oo asalkii jizyada markii la aqbalayay mowqifkeedii ay joogaan uu ka hadlayo wa aqalu ljizyati diinaarun weeye fii kulli xawlin sanadkiiba arrintaa waxaa loo daliishaday nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu yaman mucaad u diray waxyaabihii uu amray waxaa ka mid ahaa an ya'khuda min kulli xaalimin diinaaran aw cadlahu mucaafiriyan in qof kastaoo qaangaara uu ka qaado hal shilin oo dahaba ah, ama dharka mucaafirta la yidhaahdo xilligaa la isticmaali jiray wax shilin dahaba u dhigma qiimo ahaan halkaasay waxay ka tilmaameen nabigu amarkuu bixiyey maadaama diinaarun hal shilin uu ahaa sanad gudihii labiyo tobanka bilood hal shilin oo dahaba bixi wax weyn maahe in laga yareeya ma banaana halkaasay fuqahadeenna shaaficiyada raxmatullaahi calayhim ku saleeyeen qisada mucaadna lafdigaasi walow sunanku ay wariyeen laakiin waa lafdi saxiix oo khabarka ku sugan weeye wa yuukhadu waa laga qaadaa min almutawasiti qofka dhaqaalihiisu heer dhaxayaheen aada taajirka u ahaydna diinaaraani laba shirin baa laga qaadayaa wa min almuusiri qofka qanigee maalqabeenkaana arbacatu danaaniira afar diinaar oo shirin baa laga qaadayaa arrintan taqdiiraadka kale wax lafdi oo daliil khaas ah ma leh laakiin waa aahaar cumar ka sugan oo laga wariyay radi allahu canhu waardaah xilligiisii inuu xilliyada kala duwan heshiisyo kala duwan uu la galay shuruudii cumariga bay haddaba ka mid ahayd tan uu faahfaahsanna waa riwaayaadka uu warinayo axnaf ibni qays radi allahu tacaala canhu waardaah waxaana ugu badnayd bay yidhahdaan cumar in lagu yidhi nimanka jizyada bixiyee reer shaami way ka dhaqaaliya tabaroo yihiin nimankii reer yaman iyo meelaha kala joogay oo iyaga haddii aad u badiso oo afartan iyo siddeed dirham iyo kontan aad uga dhigta sanadkii ma tabayaanoo ma dareemayaanoo waxba kuma aha arrintaa tashi markuu waraystay kadib buu wareegtadaa soo saaray oo go-aankaa soo rogay saxaabadii iyo dadkii joogayna waa qaldan tahay ee ka kadaa wax yidhi ma lahayn markaase waxay yidhaahdeen fa kaanat saarat ijmaacan in laga badin karo qadarkii xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama cumar dhowr qisoo kala duwan uu dhowr qiimoo kala duwan ay ka sugan tahay ba waxay yidhahdeen taa waxay ku tusaysaa inta ugu badan jizyadu xad ma laha inta ugu yarna waa intii nabigu wacaa astaameeyey ee uu yihi min kulli xaalimin diinaaran aw cid lahu mucaafiriyan ka qaad ama min almucaafiri ka qaad uu nabigu mucaad ku yihi saasay ugu dhexaysiiyeen wayajuusu waxaa kaloo bannaan an yashtarita calayhim ninka hogaanka muslimiintu inuu ku shardiyo dadkii jizyada bixinayay addiyaafata inay martigeliyaan can fadlan martigelintaasoo daari ljizyati qadarka jizyada ay bixinayaan waxaa kale oo bannaan in shuruuda lagula galo intaana sanadkii waad bixinaysaan qofkii muslimee idinsoo martiyana waad martigelinaysaan oo kama seexan kartaan aahaarta cumar laba waa ka sugan tahay inuu yidhi iyo martigelintu yowmun waleyla habeen iyo maalin waxaa kaloo asaaniid xasana kaga soo arooray inuu yidhi halaaata ayaamin wa saddex maalmood iyo saddex habeen ta dambe ah baana daahirka axkaamu diyaafa iyo martigelinta islaamka baa ugu ugu dhow oo nabigu calaih salaam martigelinta sideedaba waakiil ahaa martigelintu waa saddex maalmood laakiin habeenkiiyo maalinta hore waxoogay karaamayn iyo isu xilqaan dheeraaduu qofku mudan yahay laakiin saddex wixii ka dambeeya qofka uma bannaana inuu reerka iska sii duldeganaada haddii uu marti ahaayo an yuxrija akhaahu waa ka nabig ala salaam inuu ciriiri geliyo de ninkii wixii ka badan bilbaa baa iiga qoran bay noqonaysaa meesha laakiin ha iska socdo ha iska wareego tuulaba habeen saddex habeen ha iska martiya dadka heda qaar intaa ha iskaga socdo laakiin magaalaaba biisay martiqaad iyo soo dhoweyn oo waan is arki doonaa unbaa lagu dhihiyo cidaad gurigiisa kor degtaba ma laha nin walba dhinacan buu ku dhaafi wayatadamanu wuxuu kulansanayaa oo ku guda jira caqdu ljizyati caqdigii iyo heshiiskii jizyada arbacata ashyaaa afar arrimood baa heshiiska soo gelaysa oo mar haddii jizye lagu heshiiyo ama ha la sheego ama yaan la sheegine afartaa arrimood dadkan jizyada lagula heshiinayo waa inay afartaa qodob ilaaliyaan waana in loo sheegaa inay ilaaliyaan midka koowaadi an yu-addu ljizyata jizyada lagu heshiiye waa inay bixiyaan haddii ay bixin waayaan iyaga oo awooda duruuf dhaqaalana aanay u diidin muslimiintuna inay daryeelaan oo difaacaan oo diyaar yihiin heshiiskii way jebiyeen intaa wixii ka dambeeya ama heshiis cusub baa la geli ama meeshay rabaan baa lagu simi oo waddanka way isaga bixi meeshii kale ay u guurayaan bay loo masaafurinayaan shardiga labaadi waa an tajriya calayhim waa inay ku dareersato oo ay ku dabaqanto axkaamu lislaami islaamka axkaamtiisa wixii daahirka iyo xuduudda ah waa inay u hoggaansamaan wixii mucaamalaadka dhexdooda ah ama waxyaabihii iyagu aynan maxkamad isla imanin ma lagu qasbayo oo wixii iyagu ay isku qabtaan dhexdooda hadday ku kala baxaan cidina u raacan mayso haddii laakiin ay isa soo dacweeyaan oo isqabsadaan iyo daahirka guud axkaamta islaamka waxyaabaha bannaanka iyo aswaaqda bannaanka ee muslimiinta lala imanayo waa inay axkaamta guud ee shariicada u hoggaansamaan saa in la yidhaahday nabigaaba xuduuddii rajmi ku fuliyey yahuudiyan wa yahuudiyatan zinaysta xilligiisii sala allahu calayh waalihi wasalam horeyna baabu rajmi lmuxsan markaa soo maraynay baynu ku soo tilmaanay amaa iyaga waxa dhexdooda ah in iyaga loo daynayo wixii diintooda xalaalku ah ama sigaar ay cabbaan ha noqdo ama khamri ay xaafadahooda ku dhex cabbaan ayna bannaanka keenin ha noqdo ama suuqa ganacsi aanay soo dhigin ha noqdee hoos loo faragelin maayo oo cumar baa waxaa ka sugan radi allahu canhu ardaah xilligiisii in jizyadii laga qaadayey ay qaarkood yidhaahdeen wax kale ma hayno khamriganaan haysanaa haysanaayaa naga qaata cumaraa loo yimidoo waxaa la yidhi nimanka jizyadii lagu lahaa khamri ma uga qaadi karnaa markaasuu wuxuu yidhi maya wulluuhum baycahaa iyaga ha soo gadaan oo lacag ha idin keenaan markaa lacag ka qaatay idinku marka iyaga dhexdooda wixii ah lama faragelin jirin haddayna banaanka iyagoo sikhraansanoo dariiqyada wareegaya aanay u soo bixin ama meelo banaanka ah baaran ayna ka furin guryahooda iyo xaafadahooda waxay ku cabbaan cidina hoosuma uma waxayna farac iyo lug la gashaa masaladani gaaladu halil kufaaru mukhaatabuuna bifuruuci shariicatioo waxaas inaga ma dembi bay nagu tahay guryahooday khamriga ku cabayaan haddaan iska dayna mise naguma aha khilaafkii fuqahada iyo usuuliyiinta gashaa shardiga saddexaad ama arinka saddexaadii wa an laa yadkuruu waa inaanay sheegin diina alislaami islaamka diintiisa ilaa bikhayrin wanaag maahane imaa inay ka aamusaan diinta haddii wax laga weydiiyo ama hadalka iyo sheekadu soo marto qasab ku ammaana laguma laha laakiin haddaad hadashaan ma caayi kartaan wey laakiin hadday diin cay iyo diin wax ka sheeg iyo qur-aan ku tumasho iyo nebiya allacay hoosta ka dhex bilaabaan oo warkaasi ka soo baxo cahdigoodii waa buraa min daalika alwaqtina muxaaribiin bay noqdaano meel baa la idin gaarsiin ma jirtee halkaa unbaa waxaa laleeyahay gacantaa gaadhay nin walba meeshaad ka soo gaadhay kuu tahay in diinta islaamka la caayaay way ka culus tahay in jizye iyo xoolo yar la bixin waayo wa anlaa yafcalu afr waa inaanay samaynin maa fiihi dararun wuxuu dhib ugu jira calalmuslimiina muslimiinta waa inayna ku dhaqaaqin tallaabo muslimiinta dhibaato soo gaarsiinayso jawaasiis ayna hoosta soo gashanin ilaali iyo sahan aanay cadowgii muslimiinta u noqon waayo macnaha waan ku nabadgeliyey adnay nabadgeli wey macnaha waad iga badbaadi oo dhibkaaga ka shaqayn maaya igu dhex noolowna adna dhibkayga haka shaqayni weeye cahdigu sidaas buu keenayaa afartaa arimood inay laazimaan wayucrafuuna haddaba markay wadanka dadka la degan yihiin lama ogola dadku inuu isu ekaado gaal iyo muslim la kala garan waayo wayucrafuuna waa la garanayaa bilubsilkhiyaari waxaa khiyaarka la yidhaahday inay xirtaan way washadi zinaari zunaari ama suunka zunaarka la dhihi jirayna ay dhexda ku ciijistaan wayumnacuuna waa laga reebaa min rukuubi اlkhayli fardaha inay fuulaan muslimiinta lagu yaqaana waa laga reebaa masaa'ilkan waxaa lagu magacaabaya la tirinayaay waa waxyaabo iska ijtihaadiya weeye muhimmadiiyo nuxurkuna waxaa weeye inaan gaal iyo muslim isu ekaanin oon tashabuh dhicin oon la kala garan waayin qofkan miyaad salaantaa salaantii sharciga ahayd mise waa nin gaal oo gaaladii muslimiinta ku dhex noolayd weeye in la yidhaahdaan la ogolayn waa in dharkooda iyo muuqaalkoodu astaan iyo calaamad muslimiinta teeda ka duwan inay yeeshaan saa darteed baa xilligii hore salafkii laba wax labadaba waa xihan jireen zunaarka waa xihan jireenoo caanka ahaa ugu caansanaa zunaarkuna waa suun suun bay xihan jireen midaba leh oo maryaha ka korreeya oo sunkaa markii aada aragto aada garan jirtay ninkani inuu ahlu dimadii iyo muslimiinta dadkii ku dhex noolaan yahay sideedaadna ula macaamili jirtay waxaa kaloo xihan jireen waxa uu khiyaarkii la dhihi jirayoo iyagana xarig yaroo dhuuban oo sun weynaan ahayna oo midabale isagana oo marada korkeeda laga xirto taasi raggii haddii ay tahay dumarkana maro dheer oo ama niaaq ama xisaab waxaa tidhaahdaba booskii khiyaarka iyo zunaarka gasha bay xiran jireen laakiin hoos bay ka xiran jireen daraf la daraf dheer oo lalmadoo bannaanka laga arkana way soo reebi jireen wax muslimiinta iyo gaaladaasi tashabuh inuu ka dhaxeeyo midaan la ogolayn weeye saa darteed sayna dadka ugu qasmin mucaamalaadkana loo kala garan waayin rag iyo dumarba hadba astaan sixii dooni dooniba xilligaaha laysku afgartee in loo sameeyo weeye ujeeddadu intaasi haddii ay astaanta iska lahaayeen iyaga la yidhi dharkii muslimiinta ma xiran karaan oo tashabuha laga cararay isku dhex qaldamayaan muslimku dharkoodii inuu xirtay isaga ka waranoo suunkii gaalada lagu yaqiinay dhexda uu ku soo xirtay ama saliibkii uu laabta ka soo lalmistay waa astaan gaalo lagu yaqaana ama awaaif ka ahe iyada ka waran masalada amaa inay xaraam tahay fuqahadeennu iskuma qaban iskumana maandhaafin waxayna u deliishadeen xadiidkii nabiga calayh salaatu wasalaam ibnu cumar iyo keyrkii laga wariyey ee uu dhihi jiray waman tashabbaha biqowmin fa huwa minhu qolo qofkii isu ekeysiiya iyagu ka mid yahay haddii laakiin uu falkii sameeyo inuu dambaabay la garay diinta ma kaga baxayaa masalada waa masalo fuqahadu si adag ay isugu qabteen halka fuqahada xanafiyada iyo maalikiyada iyo qeyb shaaficiyadiihi ay ku tageen in qofkii zinaarkaa lagu arko ama saliibkaa isagoo qaban la arkaay xukima biriddatihi inuu gaal yahay baa la xukumayaa dhiiggiisana xalaal buu noqonayaa ay yidhaahdeen baa madhab ahaan sida aharka ama raajixu ah shaaficiyada ee nawowiya ay raajaxayaan iyo xanaabiladu ay yidhaahdeen waa macsiyo ee kufri ma aha haddii uusan waxan kalgacayl u xiranin hadduu laakiin astaantii gaalada kalgacayl u qaato de ninkaasi waxay yidhahdeen isagu waa gaaloobay fuqaada shaaficiyadu hal xaalad bay madhab ahaan ka soo reebeen oo yidhaahdeen laba gooraba waa gaaloobayaan hadduu astaantii gaalada qaato daartay ku cibaadaysanayeenna ku aadoo meeshay tago isaga fuqahada shaaficiyadu way soo reebeen waxay dhaheen ninkaasi labada uu isku daray baa gaalnimo inuu doortay caddaynaya calaamadoodiina waa xirtay daartii cibaadadoodana waa aaday oo calaamadiibuu ku aaday ninkaasi fuqahada shaaficiyada jamhuurtooda waxay ku tageen inuu gaaloobay madhabka aan niraahna sida raajixa ku ah inuusan gaaloobin wey laakiin fuqahada shaaficiyadu waxay u badan yihiin inuu ninku gaaloobay marba haddii sunkii gaalada u xirto ama saliibkii laabtiisuba ka muuqato walidaalika nawowi isagoo rajaxaya inuusan gaaloobaynin haddana wuxuu leeyahay qaala alakharuuna asxaabta yada badankoodii waxay yidhaahdeen annahu yakfuru ninka waa gaaloobay bay yihahdeen marka qastaanta waxay ku daraan afcaasha riddada keenta maxay tahay markay ka hadlayaan waxyaabaha hadduu qofku ku tallaabsado masxaf qashin lagu daray sanam loo sujuuday iyo qiwaama musxaf lagu istaagay iyo waxay yidhaahdeen aw an yashudda zunaara calaa wasaihi inuu calooshii dhexda ku soo xirta astaantii gaaladana kafara cinda akari shaaficiyati laakiin ka qawaacid madhabaan dhinaca kale rajaxayaan raagii tanqiixa labaad sameeyeye raafici iyo raggii lamidka ahaa intaas baynu kaga bixi kitaabu halkan waxaynu ka galaynaa kitaabu saydi wadabaayix wuxuu kitaabkani ku saabsan yahay asaydi ugaadha iyo wadabaayixi xoolaha gowracooda ugaadha iyo xoolaha guryaha joogaba gowrac iyo axkaamtiisa iyo saydi ugaadh ugaadha iyo ugaarsiga iyo maxa bannaan iyo waxaan bannaanayn masalada haddaba kitaabu saydi wadabaayix waxoogay yaroo gaaban buu ka soo qaadaye haddaynu waxoogay horudhaca ka sameeyo waxaynu leenahay asalka laba mas'ale inaad kala saarto weeye dadka dalabadaana marar badan bay tashaabuh iyo iska hoos galaan saydka waxaan leenahay xayawaankeebaa la ugaadhsan karaa alaslu fi saydi alibaaxatu xayawaan kasta oo duur jooga inaad ugaadhsan karto ood raadsan karto asalku inay bannaan tahay wey xayawaanka markaan saa leenahay mas'alo kale oo waxaa jirta ah alaslu fi dabaaixi alxurmatu waاlaslu fi saydi alxilu wاlibaaxatu xayawaankan ma la ugaarsan karaa hilibkiisuse ma bannaan yahay hadday su-aali timaaddo asalku inuu bannaan yahay weeye ilaa daliil xaaraantinimeynaya la helo xayawaankii sidaa u bannaanaa hilib diyaarsan haddaan arko ma cuni karaa alaslu laa ilaa si sharciga in loo gowracay ay caddaato waxna waa bacda dabxi waxna waa qabla dabxi midna waxaa lagu leeyahay wuxuu ku banaanaan karaa hilibkan oo keliya ariiqadii sharciga ahayd in loo gowraco marka horena waxaa laga hadlayaa xayawaanka haddii sharci loo gowraco bannaan waa kee asalku xayawaanaadka dhan way bannaan yihiin sidaasay yidhahdaan laakiin warka intaa kadib marka lasoo loo soo noqdo waxaynu leenahay xayawaanku waa laba qaybood qaybna waa xayawaan bari ah qaybna waa xayawaan baxri xayawaanka baxriga ahi markii labada aan ka dhigno fuqahada ikhtilaafkooda haddaynu eegno qayb saddexaad baa ka soo dhexbixi oo labeeb ah bad iyo biyaba biyo banaanba ku noolaata marka saas darteed aynu soo celinoo waxaan leenahay qismadu hulaafiya saddex qaybood weeye xayawaan baxri meelaan biyo ahayn kuma noolaan karo xayawaanna waa barrio biyo maba ku noolaadee banaanun buu ku nool yahay xayawaanna waa xayawaan biyihiina ku nool markuu rabana banaanka ku noolaada waa midka ay fuqahada qaarkood u yaqaanaan albarmaai barri oo banaankii ah iyo maaun oo biyihii ay isku lamaanayeen hal kelimad ka dhigeen oy tarkiiba ka sameeyeen oo yidhaahdeen alxayawaanu albarmaai barrigii iyo biyihiiba waa ku nool yahay labadaba xayawaanka baxriga ah ee badda ku nool daahirka naska kitaabka iyo sunnadu waa inuu xalaal yahay weeye gowracna aanu u baahnayn anwaacdiisoo dhanna ay wada xalaal tahay nabigan alai slam badda markii la weydiiyey biyaheeda baa wuxuu yidhi huwa ahuuru maauhu alxilu maytatuhu xadiidka abi hurayra baktigiisoo dhan waa xalaal wey mar kalena xadiidka ibni cumar waa kii uu ku yihi nabigu sala allahu alayh wasalam uxilat lanaa maytataani wa damaani almaytataani faasamaku waljaraadu kalluunka badda ku jira wey ilaahina subxana wa tacaala si mulaqu u baneeyey oo wuxuu yidhi uxilla lakum saydu lbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum waa laydiin baneeyey xayawaanka baxriga ah fuqahada qaar baa wax ka soo reebreeba qaar waxay yidhaahdeen shaaficiyada qaarkoodii waxa dawaatu sumuumka ahe masaska iyo baska badda iyo abeesada badda iyo ha laga daayo qaarna waxay yidhaahdeen wax hadduuka najaaso ku ah wixii shakligiisa leh ha laga daayo khinziirulbaxri iyo kalbulbaxri iyo xaaraan ha noqdaan qaarna waxay yidhaahdeen wixii suuro aadama le gabaraymaanya haddayba jirto weeye isna ha la xaaraantinimeeyo waxaasoo dhan waa aqwaal daciifa oon wax mustanad iyo daliil sharciga lahayn weeye sharcigu waa la camimay alxilu maytatuhu faama almaytataani fasamku waljaraadu uxila lakum sayd اlbaxri wa طacaamuhu mataacan lakum walisayaarati intoo dhan waa la xalaaleeyey xayawaanka qaybta labaadi waa qaybta bariga ah ee banaanka joogta qaybta bariga ee banaanka joogtana waxay u qaybsamaan laba qaybood qayb dhiig xubnahooda ku dareera leh oo markii la dilay dhiigi ka daato iyo qaybaan dhiig ka daadanin oo waxyaabaha yaryarka ee duulo ah waxyaabahan yaryarka ee duula asalku waa jaraad baa la yidhaahdaayo waa inuu bannaan yahay wey ayaxaas iyo <clears throat> balka kabajaanka la yidhaahdiiyo waxaan roobku markuu da-a duuliiyo waa wada xalaal adoo haddaadan cunin dad baa jacaylka ay u qabaan gawaaridu dishaa laamiga dalka markuu ka cayrsanayo laakiin maalinkay igu yaabadayd maalinkaan suuq soo maray buu ahaa magaalada kambala ku yaala waxaan u marayaa nineteen ninety seven mise ninety ninety eight bahad ba waxaan soo maray suuq suuqaa waxaa laygu sheegay in waxyaabo badanoo kabajaanka ah iyo wax yaryarka ah intii lasoo solo oo waxoogay saliid lagu daadiyo oo si fiican loo soo dugo in jawaano isagoo ku jira lagadaa lai sheegay maxaa ideeda suuqaa ka wardoon isagu salka jawaano ku jiro ama la miisaya ama la miisaamayaan u tegey waxaan idhi alle waxay u ficlaan lahayd nin cunaya oo qaadanaya inaan arko laakiin isaga oo nooloo laamiga la ceyrsanayo baa wadanka kenya uu ka jiraa sowma anugu waa taagnaa goobo xilli roob da-ay ninka wajaanka nalka ka cayrsanaya uu gaari dilay xiisuhu u qabay iyo aniga halkaan kala taagnayn baan runtii la yaabay laakiin macnaheedu aniga waxaan kama helo ma jecla ama anagu ma cunno xaraan kuma noqdo marka asalku waxyaabahaas aljaraadu wey nijaasana ma ahano haddii uu dhinta ma nijaasoobo in la gowracana uma baahna idus hadduu dhinto nijaasoobay waxaad ku garan daqsiga waxaa la yidhi hadduu idinkaga dhaco wada tiimbiya garab buu gaaru hayaae kadibna iska tuuro wixii nacaba baktigu nijaas buu ahaan jiraye waxaa dhiig dareera lahayni baktigooda nijaas ma aha kaasna waa waxyaabaha yaryarka ah waxaa soo haray qaybta wixii dhiig leh xayawaanka bariga keliya ku nool asalku waxaa weeye inuu xalaal yahay in la ugaarsado haddiise si sharci waafaqsan loo ugaarsado weeye ama loo diilo loo gowraco waxaa laga soo reebaa fuqahadeena jamhuurtoodu afar qaybood bay ka soo reebaan oo wixii deliilku ku tusay bay afar ku soo ururiyeen mid waxay yidhaahdeen waa waxa nas caama ku tusay yaanba gaar loo magacaabine markii nabigu nabigu alai slam uu lahaa nabigu wuxuu reebay can kulli dii naabin min asibaaci wa dii mikhlabin min aayri shaxawayaan kastaoo duurka jooga oo micyo wax ku ugaarsadoo ku dila sida libaaxii shabeelkii haramcadkii dawacadii weligaa wad kuwa miciyaha ku ugaarsada waraabihii waan ka reebayo meel kalea laygaga dheganya kuwa cumuumka ah soo gala wixii aan nas khaasa ka soo reebin sida dabuca oo kaleeto xadiidkii jaabir kayrkii ay tilmaamayeen kaasi waa cumuumkaasuu la xaaraamtinimoobaa qaybta labaadi waa qaybtii sharcigu magacaabo inuu hebel iyo hebel iyo hebel xaraam yihiin oo sida ilahi subxaana watacaala uu yidhi qul laa ajidu fii ma uxiya ilaya muxaraman calaa طaacimin yطcamuhu ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziirin doofaarki waa la magacaabay mujeedaa waxaa kaloo la magacaabay nabigu ala salaam inuu dameero dad eh, guri saxaabadoo qalatay uu yimid oo yihi daadiya weelashana jejebiya oo uu ka reebay dadka yowma khaybara oy markaa ku baryootame weelasha aan dhaqanna oo markaa uu yihi dhaqa marka haddaba waxyaabaha sharcigu gaar u magacaabayna iyagana waa xaaraan hilibkoodu waxaa soo haray wax kastaoo sharcigu uu reebay in la dilo oo sharcigu xaaraantinimeeyey in loo dhowaado iyagana ma banaano hilibkoodu waayo hilibka waxaa la cunaa markii la dila kadib haddii aan la dilin de hilibkooda in la cuna ma banaana nabiguna in la dilaba waa reebay sidii xadiidka ibnu cabaas ibnu maajah iyo kayrkii warinayeene xasankaa ee nabigu uu reebay can qatli arbacati ashyaa shan in la dilo waa reebay riwaayaadkuna qaark waxay isku ururiyeen shan buu noqday afar buu yidhi riwaayaadka lafdigu waa afar laakiin inta la tiriyey shan weeye shimbirka hududka la yidhahda waa la diiday bahalka raha la yidhahdana waa la diiday shinidana waa la diiday quraanjadana waa la diiday shimbirka ka surud surad la yihahdo madax weyn oo dhabarkana cagaaran say ku tilmaamaan anu ma isagana waa la diiday shantaa nabigu in la dilo waa xaaraamtinimeeyey calayhi salaatu wasalaam haddaba iyagana waa xaraam waxaa kale ku afreeyeen ka qaacida guud jamhuurta fuqahadu wax kastoo sharcigu uu amray in la dilo isna xaaraam wey sida khamsun kulluhunna fawaasiqu nabiguu yidhi shantii fi lxilli walxaram ha lagu dilo dhayiri oo kaleeto waxaa ka mida masaska waxaa ka mida bahalkan tukaha cadcadiinka iskale baa ka mida jiirka ama dooligaa ka mida bahashan xagatada ama dafadaa ka mida iyo waxyaabihii nabigu waxaa ka mida ayga aydoo kaleetaa ka mida waxyaabaha nabigu tiriya calayhi salaatu wasalaam bahalkan hangarallaha ka mida waxaasoo dhanna iyagana in la cuno xaraam weeye waadaama in hal la haddii la yihi inayna maal manfaca leh ahayn baa halkaa laga gartay bay yihahdeen fuqahada mutaqaar baa waxay ku shaneeyeen wixii darar caafimaad leh oo sun ah isagana xaraam wey waxa laale wixii waxyaabaha sunta leha ah, iyagana in la cuno xaraam wey soomaalidu laba wax isku qasaan wadaadadeenniyo sharcigu wuxuu xaaraantinimeeyey wuxuu xalaaleeyey iyo wax dawaatu sumuum ku jira oo qaacidada waxyaabaha daraarta leh oo laa darara walaa diraara loo dariishaday baasha maasacagalayda la yihahdo wey dad badan baa adabbu baa la cunay marka la yidhaahdo bay maasacagalayda moodaan maasacagalayda iyo dabbigu kala laba wey maasacagalayd maasacagalayd baasha inagu niraano carabiga waral baa lagu yidhaahdaa waaw iyo ra iyo laam qawaamiista ka raadiya waral baa la yidhaahdaa maashaa waralku waxay ka rumaysnayd carabtu inta aynu maasacagalayda ka rumaysan tahayoo jin bay la shaqaysataa iyo jin baa qaba iyo waxaasay carabtu tidhaahdaa wayna tatayuraanoo way baasaystaan laakiin dabbigu waa wax yaroo intan la-eg oo haddaad soo qabato haddaad boorsada ku ridataad iska wadan haddaad maalin laba haysana intaad halkan saarata miiskaa baad cashirkaaga iska akrii ood soo qaadi wataa waad aragtaa soomaad iska dhigi way ku sugi ama halka sanduuqa oo af banaan baad gashanoo halkaasay ku fadhiy asagaley biyaha asagaley hadday ku qaada hadday qorof iyo lugta kugu laabto dhulkaad ka soogi baasha xooggeed inta leegtaad aragteen baasha maasacagaleydii adabbi maaha qolyo iyagoo geel u qalan yahay baaxadee sunadaan dabaqaynaayo markaasay maasacagaleyd ay disheen sunaan dabaqaynaa bay yihaahdeen maasagale in la cuna xataa haddayba dabayadii noqon lahayd ma sunnaha maya in la cuno sunno maaha way bannaan tahay dabigu mascagalaydu hadday run noqoto inay min dawaati sumuumi ka mid tahay qismuxaraam bay geli laakiin aibadaa la weydiin wixii dawaatu sumuuma ah. ragga ka warqabe aqoonta uleh baa la weydiin washa dabiga marka la yidhaahdo hada macalimiintii nimankii noo ahaa baa noo keenay iyagoo wada markaasay miiska soo saareen anu soomaalida inaha aan marmaray kuma arag adabbi kuma arag muuqaalka iyada maasacagalayday u yarag tahay laakiin aadna way uga yar tahay waana miskiin god bay ku carartaa godkaa la qodaa dabadaa la soo jiidaa waa la soo saaraa maraad ku duubi gurigaa dhigi waxay noo sheegeen marka maalinkii ugu yaab badnaa wuxuu ahaa nin macallin noo ah wuxuuna yidhi bahashani waad gowrici oo madaxaad ka goyn oo calooshaad ka saari markaasaad faranjeerka gelini markaasaad wiig iyo laba wiig kadib baad baad inaad karsataad rabtaa si hanaga oga bixiso waa inaad biyo karkaraya ay muddo ku jirtaa biyaha karkaraya markaad digsiga ku rido waa inaad daboolka wax culus culusoo biriya dhagax weyna dusha ka saartaa haddii kale markay aada u kululaato intay soo boodeen labada gebi ku qabsata lugaha bay bahalka kala tuuri weydu markuu sidaa yidhi anaga waxaa la yaabanahay ninka baasha su uga sheekaynayo mid yarna arday nala ahaa oon filaya inuu siraalyon ahaa aada uma xasuumo siraalyon buu ahaa mise sinigaal buu ahaa baa gacanta taagay markaasuu yihi sheekow ma taqaanaa baashaydan aqoonin waxay baashu idinka soo booday ee gebiyada u qabsatay hee waydaan aqoonin baasha oo maxaa la sameeyaa markaad madaxa ka goysaan labada dhinac laba xididoo madmadow baa kaga jireen labadaa ka saara bas caadi bay noqon waxna soo boodi mayso waxna fagfag dhihi mayso hadhow kasaacaan ka qoladan hala yaabanaayo kanaaba ka darayo bahasha dabiga carabtu iyo bahalka arnabka ee bakaylaha aad bay u jecel yihiin sharaftaa lagu sooraa gabdhahana dhibaad baa loo siiyaa wiilka ardayga ee meel jira hooyadii ay jeceshahayna arnabka bakaylaha iyo dabiga hidibkooda si fiican loo soo kariyey bay u dirtaa ama arnabku baa arkae dabade ma la weli laakiin arnabka wax kale ka raadinine baasha sagaarada waa taqiineen soo sagaaro u gooya arnabku bakayluhu weliba isagoo isku wada yaalloo madaxa laga gooyey marka si fiican sola intii loo soo sameeyo ama laxa mandiga dhuxusha hoosteeda dhulka la muquuriya laga dhigo waxaad macaan weeye marka iska dadhabihi dhikir calaa kulli xaal soomaalida tiino kola laydinku kari maayo cumuuman xayawaankii bariga ahaa isna xukunkiisu saas wey xayawaankii barmaayiga ahaa ee biyahana ku noolaan jiray bannaankana ku noolaan jiray isagu wuxuu kaga duwanaanayaa labadaasun isaga ma xalaalba mise waa xaraam fuqahada shaaficiyadu waxay raaciyeen asalka dabaa'ixda maadaama xaraam uu yahay kana laga shakisan yahay lama cuni kara yidhaahdeen sidii xukmu lxayawaani albari baanu wada raacinaynaa saydka ibaaxada hadduusan nusuustii afartii soo gelin in la gowraco u baahan fuqahada qaarna waxay yidhaahdeen asalkii ibaaxaan fiirinaynaa aqlabkiisaan fiirinaynaa ma wuxuu u badan yahay biyaha oo baxrigaan raacinaa mise wuxuu u badan yahay bannaanka oo bannaankaan raacinaa hadday labadaba sinmaanna axwadka bannaanka iska raaci bay yidhahdaan calaa kulli xaal saydka iyo waxyaabaha bannaan iyo waxyaabahaan bannaanayn ereygaa kooban baan kaga gaabsan kadib waxay noqotay ugaadhi waa la raadiyey in la gowracay noqotay ama xoolihii xayawaanka ahaa in la gowraca markay noqoto waxaynu u qaybinaynaa laba qaybood gowricii labadii qaybood buu tilmaamayoo wamaa qudira wixii la awoodo calaa dakaatihi in la gowracay fadakaatuhu gowriciisu fii xalqihi dhuuntiisa waxaan leeyahay cunihiisa iyo walabatihi ama aw labatihi dhuuntiisay ahaatoo laga gowracaa wamaa lam yuqdar waxaan la awoodin calaa dakaatihi gowriciisana fadakaatuhu gowriciisu caqruhu in la boqon gooyo weeye xayu qudira calayhi meeshii laga awoodaba ee laga soo gaaro halkan wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo gowraca xayawaanka xalaashaa la gowracay waa laba qaybood ikhtiyaariyun wairaariyun labadaasay fuqahada qaarkood ku magacaabaan ama dakaatu lmaqduuri calayhi wa dakaatu gayri lmaqduuri calayhi midaad awoodo ood khiyaar u leedahay ood adigu saa rabta u gowracayso iyo midaan gacanba kugu jirinoo aad ka daba cararayso kan khiyaarka aada u leedahay fa dakaatuhu fii xalqihi walabadhi wey alxalqu waxaa la yidhaahdaa halkan kore weeye ee cunaha iyo dhuuntu ay ku soo dhammaatee lafta garka ay ka gasho halkaasa alxalqu la yidhaahdaa walidaalika tajwiidka markaa baranaysaan ba xuruufulxalqi marka lagu yidhaahdo intan weeye sowma allabatuna halka hoosee dhuunta ahe labada laboodee foodee kalxamuhu isaga yimaadaanna halkaa dhuunta hoosaana waxaa la yidhaahdaa allabatu baa la yidhaahdaa marka waxaynu leenahay cunaha iyo dhuunta wey alxalqatu fii xalqihi wa labatihi labadaa mid baa laga gowracaa labadaa kee baa laga gowracayaa labadu way bannaan yihiin inaad tan hore ka gowracdo xayawaankao dhan waa bannaan tahay inaad taa hoose ka gowracdana way bannaan tahay laakiin waxay yidhaahdeen waxaa fiican fuqahadeennu geelana inta hoose aad ka gowracdeen dhuunta hoose ah lood iyo arigana ina halka ka gowracdaa sunno ah oo fadli badan bay yidhahdeen haddii la yidhi maxaa u daliila qur-aanka ilaahay baa sheegay bay yidhahdeen markii laga hadlaya lo-da gowrac baa la sheegay ee naxri lama sheegin halkaa markii dhuunta laga gowracaya naxri baa la yidhaahdaa halkana marka laga gowracayo dabxi baa la yidhaahdaa labadoodoo iswatana dakaatun baa laysku yidhahdaa oo soo gudagalaan markii lo-da laga hadlahayey ilaahay sowma dhihin bay yidhaahdeen in allaha yamurukum an tadbaxuu baqaratan loo inaad gowracdaan gawracu halkan dhuunta halkan sokee halkan sokee waxaa weeye cunaha ah arigana nabi ibraahim markii wiilkiisa gowrac la yihi neef ari ah lagu furtay ilaahayna wuxuu hi wafadaynaahu bidibxin cadiimin gawrac inay ta halkaa way ka muuqataa sowmaha